رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaadu saalixiin khaasatan qaybtaw iyo baad waxaa noogu soo dembeeyey xadiiskii safwaan ibnu casaad ee qaybaha faraha badanka ka hadlahayay kaasoo lagu guubaabiyey qofka taalibulcilmiga ah inay malaa'igi garbaha ku dejiso wuxuu weydiiyey ninka lagu magacaabo zir ibnu xubeyshna bacdamaa safwaan saxaabada nebiga uu ka mid yahay haddii rasuulka uu ka maqlay khufaynka masixitaankiisa kadib saddex maalmood ayaa qofka musaafirka ah loo ogol yahay buu yidhi inuu masaxo ilaa janaabo ma ahani laakiin hadday janaabo asiibtay janaabo timaado markaa waa la siibayaa afar afariyo labaatan saacadood waxaa loo ogol yahay qofka muqiimka ah macnaha yowm waley intaa kadib acraabi ayaa qayliyey oo yidhi maxamedow rasuulkana codkii oo kaluu ugu jawaabay haa ummu buu yidhi intaa kadib su-aal buu su-aalay oo ah qof baa qof jeclaanahaya ama shaqsi weligiina ma haleelin oo ma arkina maxaad ka dhihi lahayd almar-u maca man axab buu ugu jawaabay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam shakhsi walba qofka uu jeclaaduu micigiisa noqdaa xadiidka sawmushaahidkiisa wuxuu ahaa albaab dhanka qorax dhac ku yaala afartan ama toddobaatan sano loo soconayo cirdigiisa ayaa jira maalintii ilaahay khalqiga uu khalquuna abuuray waa maftuux oo towbaa loo furay mana la xiro ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meesha uu albaabka ku yaalay maqrib ah wa can abi saciid sacd ibni maalik bin sinaan alqudriy radia allaahu canhu xadiidkan waxaa warinahaya oo laga warinahayaa abi saciid ninka lagu magacaabo waa kunyadiisa magaciisuna waa sacad ibni maalik reer qudri ah radia allaahu canhu ana nabiy allaahi nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalama ayaa qaala wuxuu yidhi kaan fii man kaana qablikum kaana waxaa fii man shakhsi dhexdii ama man dhexdooda kaana qablakum hortiina aha dadkii adinka idinka horreeyey waxaa ku dhex sugnaa rajulun nin qatala dilay tiscata wa tisciina nafsa sagaal iyo sagaashan naf ayuu gooyey allahu akbar dadkii adinka idinka horreeyey nin baa ku jiray buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaana waxaa ku sugnaa fii man kaana qablikum dadkii adinka idinka horreeyey qablakum rajul nin qatala dilay tiscata wa tisciina tiscata wa tisciina sagaal iyo sagaashan naf ayuu dilay buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam fasa'ala waa uu su'aalay fasa'ala wuu su'aalay aclami ahli اlardi arlada ehelkeeda midka ugu cilmi badan xaggiisu weydiiyey war adduunka iyo arlada dadka joogayaa u cilmi badan fadalla waxaa la tusiyey ninkii calaa raahibin suufi raahib nin caabid ah nin aad u cibaado badan suufi ahoo cibaado badan yaqaana oo in badan ilaahay caabuda ayaa la tusiyey raahib waxaa la yidhaahdaa waa qof cibaado badan waxa alla lagu caabudana garanahaya laakiin cilmi dheeraad ah aan lahayn cilmigiisana uusan gaarsiisnayn inuu fatwoodo inuu jawaab bixiyo ma gaarsiisna laakiin waa qof caalim ahoo cilmi yaqaana cilmigiisana ku eg inta uu ilaahay ku caabudayo subxaana wa tacaala faataah ninkii buu u yimid faqaala wuxuu yidhi inahu sha'nii ninbaa qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafe fahal lahu min tawba tawba towba ma leeya ninka ninka looga dhigay war nin yahow nin baa sagaal iyo sagaashan qofood kow ka siiyey gacanku dhiigla ah sagaal iyo sagaashan qofood ama naf ayuu gooyaye fahal lahu ma u sugnaaday oo ninkaa ma leeyahay min tawbatin wax tawba ah fa qaala laa mayuu yidhi allah intuu madaxa gacanta saartuu yidhi ma sagaal iyo sagaashan qofood nin dilay see looga towba aqbalaya laa maya buu dhahay ninkaa towba ma laha fa qatalahu asagiina wuu dilay fakamala wuxuu ku buuxiyuu ugu dhammaystiray bihi mi ah boqol soo sagaal sagaaliyo sagaashan ma ahayn raac buu yidhi haddaanan tooba lahayn adigana bal maxaan ka joogaa oon dhowranaya mar hadday aanba towbo lahayn laygana towba aqbalaynin waxaan dhaafanaya ama waxaan dhowranaya male buu yidhi wuu dilay asagana boqol ayuu markaa uga dhigay fa kammala fa qaala laa maya buu yidhi faqatalahu wuu dilay asagana mar allaalla markii uu dilay ayuu fakamala wuxuu ugu buuxiyey ku dhammaystiray bihi asaga mi'atan boqolkii sagaal iyo sagaashan meeshay ka ahayd boqolka xabad baa dhiman raac buu yidhi cabbaar markii uu joogay ayuu haddana ilaahay qalbigiisa khayr iyo wanaag iyo inuu towbo keeno ilaahay baa qalbigiisa geliyey dumma kadib sa'ala wuxuu su'aalay can aclami ahli اlardi arlada ehelkeeda qofka ugu cilmiga badan xaggiisa yaa dadka ugu cilmi badan fadulla waxaa la tusiyey haddana calaa rajulin caalimin nin caalim ah nin caalim ahoo cilmi yaqaana ayaa la tusiyey caalim waa qof ilaahayna caabuda cilmiguu alla ku caabudi lahaa buu garanayaa fatwana wuu bixiyaa oo wuu jawaabi karaa caalim baa lagu magacaabaa caalim ayaa markaa la tusiyey intuu u tegay buu faqaala wuxuu ku yidhi innahu qatala mi'ata nafsin qofaa boqol naf dilayey fahal lahu min towba towba ma leeyahay war ninaa boqol di ilaa sagaal sagaashan buu marahayay suufigii buu ku boqoleeyey intaabuu haddana marahayaa ninbaa boqol dilayey fahal lahu min tawba towba ma leeyahay faqaala caalimkii wuxuu yidhi nacam haa towba buu leeyahay waman yaxuulu yaa teedi karo kala dhexgeli kara baynahu asaga iyo wa bayna atawba towbada beenkeeda war yaa u dhexeeya asaga iyo rabbigii hadduu u towba keenaayo yaa waay axadka u dhexayn kara war yaa kala teedi karoo kala dhexgeli kara asaga iyo towbada waman yaxuul yaa teedahaya oo kala dhexgeli kara baynahu asaga beenkiisa iyo wa bayna atawba towbada beenkeeda intaliqa bax wuu gartay waxaa wax dilay inuu asaga yahay waxaa wax dilay inuu asaga yahay ayuu ogaaday bax buu yidhi ilaa ardi kada wa kada dhul hebel iyo dhul hebel tag dhulka magacaa iyo magacaa la dhaha aad fa ina bihaa waxaa ku sugan unaasan dad yacbuduuna allaha tacaala ilaaha sarreeya caabudo ee facbud illaaha ilaahay la caabud macahum la jirkooda war dhul aad boqol qofood ku dishay dhul wanaagsan ma aha dhul aad boqol qofood ku dishay ma sii joogi kartid towbada waxyaabaha loo shardiyaa waxaa ka mid ah bay culimmadu ku daraan intii aan soo marnay dhulkii aad macaasida iyo xumaanta ku samaysay isaga tag ka dhaqaaq jaad cunlaad ahaan jirtay muxa meesha jooga oo dhan waa saaxiibbada waa qaadoolayaal waa qaadcunayaal waa khamriyo cabayaal haddaad ku dhex jirto way adagtahay saad uga harto amaad uga towba keento sidaa darteed ayaa waxa wanaagsan meesha iyo dhulka xumaanta aad ku geli jirtay aad ku samaysay inaad isaga tagtood ka guurto waayo way ku saacidaysaa markaad ka tagta dhulkaa cusub ee aan lagaa aqoonin nin sigaar kuu soo dhiibaye nin jinni jinqaada kuu soo dhiibayuusan jirin oo qariibka aad ka tahaa ku saacidaysa in xaaladaada wax ka bedelanto laakiin haddaad sii joogto dhibkaa kugu badanaya bax buu yidhi intaliq bax oo ka tag oo waxaad aadaa ilaa ardi kada wa kada dhul hebel iyo dhul hebel dhulka magacaa iyo magacaa la dhaho fa inna bihaa waxaa ku suga unaasan dad ayaa jooga yacbuduuna allaha tacaala ilaaha sarreeya caabudee facbud illaaha ilaahay la caabud macahum micigooda walaa tarjic ha ku laabanin ilaa ardika dhulkaaga fa innahaa maxaa yeelay taasi ardu suucin waa dhul xune dhul boqol qof lagu dila maa fiican dhul boqol naf lagu gooyey dhul fiican ma aha bal boqol qofood iyo boqol naf aad ku dishay inaad sii joogto ma astaahisho dhul aad ku sinaysato ilmo aan walad abba lahayn aad ku dhashay inaad sii joogto dhul aad xumaan ku samayn jirtay inaad sii joogto ma wanaagsana waa laga tagaa dhul fiican iyo dhulka dhulka kaleu ka barwaaqo iyo barwaaqo iyo nimco iyo barako badan yahay ayaa markaa la aadaa isaga tag buu yidhi qoom baa jooga ilaahay caabudoo micigooda la caabud walaa tarjic ha laabanin ilaa ardika dhulkaagii ha ku noqonin fa innahaa maxaa yeelay taasi ardu suu dhul xun waaye fanalaqa ninkii wuu tegey ninkii waa dhaqaaqay ninkii wuu baxay xataa idaa nasafa ariiq ilaa jidkii uu bartameeyey ilaa bartamaha waddada uu gaaro dhexdhexaadkii jidka uu markaa gaaray xataa idaa nasafa ariiqa ilaa waddada dhexdhexaadkeeda iyo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday bartamaheedii iyo dhexdhexaadkeedii ilaa markaa uu soo gaaray xataa idaa taahu lmowt meydkiibaa u yimid geeridii ayaa markaa u timid xataa idaa nasafa ariiq waxaa loola jeedaa ilaa uu gaaray nuskii arlada ilaa uu gaaray dhulkii uu u socday nuskii uu u dhiman yahay nusna uu ka soo dhaqaaqay kii xumaa ataahu waxaa u yimid almowt meydkii baa u yimid manaa sakaraadkii baa u yimid malaku mowdkii ayaa u yimid fakhtasamad waxaa ku dooday fiihi asaga gudihiisii naftiisa malaa'ikatu alraxmati wa malaa'ikatu alcadaabi cadaabka malaa'igtii iyo raxmadda malaa'igtii baa ku dooday naftiisa naftaada yaan lagu doodin naftaada malaa'igta raxmadda ha qaadato ha qibooto ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazal walaa taxzanuu wa abshiruu alatii kuntum tuucaduun nafta noocaasi dood ma gasho nafta noocaasi malaa'ig cadaab dhinac kama jiidato sidaa darteed fakhtasamad fiihi geeridiisii xayaata bixiisa waxaa ku murmay malaa'ikatu raxma wa malaa'ikatu alcadaabi cadaabka malaa'igtii raxmadda malaa'igta cadaabka malaa'igtii cadaabkii malaa'igtii naxariista faqaalad waxay tiri malaa'ikatu raxmati naxariista malaa'igteeda jaa'a waa yimid ninkan taa'iban xaal uu yahay mid taa'ib ah oo towba keenay muqbilan soo qaabiliyey biqalbihi qalbigiisa ila allahi tacaala idan anagaa iskale ninkan waa taa'ib ninkan wuu towbo keenay ninkan taa'ib waaye qalbigiisana allah ayuu soo qaabiliyey qorigii uu watay mooryaannimadii teg seebtii uu wax ku dilahayay tuurye saacaddan wixii ka bilowda wuxuu diyaar u yahay qalbigiisa inuu ilaahay soo qaabiliyo subxaana wa tacaala sidaa darteed anaga iska leh jaa'a wuu yimid taa'iban xaal uu yahay mid taa'ib ahoo towbo la yimidoo towbo keenay muqbilan soo qaabiliyey u soo jeediyey biqalbihi qalbigiisa ila allahi tacaalaa saasay ku doodeen malaa'igtii naxariista wa qaalat malaa'ikatu alcadaabi malaa'igtii cadaabkana waxay dhaheen oo ay ku doodeen innahu asagu lam yacmal ma camal qabanin khayran wanaag qatu weli soo hadda ma tooba keenin jidkii uu ku tooba keenay buu ku socdaayo dhulkii fiicnaana ma uusan gaarin weli wax khayr iyo wanaag ma samaynin weli rabbigii ma caabudin weli welikhayr iyo wanaag kuma socon inahu lam yacmal asagu ma camal qabaa min khayran wanaag qad weli fa ataahum waxaa u yimid ayagoo doodahaya malakun malag ayaa u yimid meeshaan buu sakaraad yahay meeshaan buu saxarir ku jiraa meeshaan buu ku xayaata bixi rabaa qoladee qaadanaysaa doodaysa annagaa leh malaa'igay ee noo daaya malaa'igta raxmadee dad raxmad badan baa tihiina halkan ka baxa kani edabdaruu sameeyey anagaa iska lehee malaa'igtii cadaabkaa leh malaa'igtii naxariistaa leh alla daaya war idinka malihidiina noo daaya ninka waa taa'ib qalbigiisuu alla soo qaabiliyey hadduu khayr iyo wanaag samaynayaa na dhaafa saasaa lagu doodayaa malag baa u yimid fa aataahu waxaa u imaaday malakun malag oo fii suurati aadamiyin aadami suuradiisa wata suuradiisa wata ayaa u yimid fajacaluuhu waxay ka yeesheen waa malagii baynahum dhexdooda ay xakaman garsoore markaalena kala garqaad bay dhaheen naftan baa lagu doodsan yahay anagaa iskale ninkaana waa dembiile waa gacanku dhiigle boqol buu soo dilay dhulkii fiicnaa buu hadda u socdaa weli ma uusan gaarin camal fiican ma qabanin taabaan ku doodaynaa qoladan walaalahayna waxay ku doodayaan waa taa'ib allow u towbo keenay khayr wanaag bayuusan samaynine qalbigiisu alla soo qaabiliyey anagaa le bay leeyihiin bal xaka noo noqo fa aataahum malag malag ayaa ugu yimid fii suurati aadami aadami fa jacaluuhu malagiibay ka yeesheen baynahum dhexdooda inuu kala xukmiyo ay xakaman bay ka dhigteen garsoore faqaala malagii wuxuu yidhi qiisuu qiyaasa waxaad mitirisaan maa bayna alardayn labada dhul inta u dhaxaysa fa ilaa wuxuu yidhi qiyaasa waxaad qiyaastaan intaad mitar soo qaadataan cabira oo qiyaasa maa bayna alardayn labada dhul intay isku jiraan labada dhul intay isku jiraan qiyaasa ilaa ayatihimaa labadooda kii kaana ahaada adnaa mid dhow fahwa lahu kaasuu ka mid yahay kaasuu ka mid yahay intaad dhulka qiyaastaan dhulkii uu ka yimid miyaa badan mase kii uu u socdaa wax yar u dhiman kee maxay isku jiraan mid allaala miduu u dhowaaduu ka mid yahay haddii uu u dhowaado dhulkii uu ka yimid ee xumaa ee boqolka qofood uu ku dilay malaa hadiise uu u dhowaado dhulkii uu u socday ee uu rabay inuu ilaahay ku caabudo malaa'igta raxmadda ha qaadato fa ilaa ayatihima labadooda mid allaala midkii kaana ahaada adnaa mid dhow fahuwa lahu kaasuu ka mid yahay faqaasuu way qiyaaseen fa waxay heleen adnaa inay dhowaatay dhowdahay ila alardi alatii aaraada dhulkii uu doonahayey ee uu u socday faqabadathu waxaa qaadatay oo qibdootoo gacanta ku dhigtay malaa'ikatu raxma malaa'igtii naxariista muttafaqun calayhi malaa'igtii naxariistaa qaadatay malaa'igtii naxariista gacanta ku dhigtay fawajaduuhu way heleen markay qiyaaseen adnaa ila alardi allatii inay dhowaatay dhulkii araada uu doonahayey qabadathu waxaa qibdootay waxaa naqsadii qaadatay oo ka qibdooto ruuxdii kala baxday dhex sugan waxay ahayd fakaan waxay ahayd ama wuxuu ahaa ila alqaryati asaalixati qaryadii iyo degmadii fiicnayd aqraba mid dhowaatay bishibrin hal taako wax badan maba dhabwaxayninba hal taaka keliya ayay markaa dhowaatay fa jacala min ahliha ehelkeedaa lagala mid dhigay wa fii riwaayatin werin kale oo fi saxiix saxiixa ku dhex sugan waxay ahayd fa wxa allah ilaahay baa u waxyooday tacaala amarkiisa sarreeye ilaa haadihi midani waa tii xumayd anta baacadii inay fogaato warfogow ka dhaqaaq meesha soco soco ilaahay baa u waxyooday subxaana tartamuhu marahay middii xumayd ayaa ilaahay dhaqaaq yidhi way fogaatay wa ilaa haadihi midani waatuu u socdayna an taqarabii inay soo dhowaato tanna alla wuu soo dhoweeyo xaggiisa loo soo dhoweeyey midanna waa la fogeeyo asagaa laga fogeeyey wa qaala markaasuu malagii yidhi qiisuu qiyaasa maa baynahumaa inta u kala dhaxaysa tii uu ka yimid iituu u socday fawajaduuhu way heleen ilaa haadihi middani waa tii fiicnayde aqraba inay dhowaatay bishibrin hal taako fa fagufira lahu waana loo dembi dhaafay waa la cafiyey oo waa loo dembi dhaafay lahu asaga wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd fana'aa wuu iilay bisadrihi xabadkiisa iyo laabtiisa naxwahaa ay naxwa qarigii saalixada ahayd dhulkii fiicnayd baasuu u sakaraadayo aa aa u lahaa yaa waxaa laabtiisii waxoogaa u duruqday arladii uu u socday ee fiicneed macnaha fanaa waa dhoweeyey ama wuu iilay bisadrihi laabtiisa naxwahaa qaryadii fiicneed dhankeeda ayuu markaa u dadbay sidaa darteed waxaa qaadatay malaa'igtii naxariista saasuu ilaahay ugu raxmaday subxaana wa tacaala xadiidku waa xadiid bishaaro cadiim ah wada xadiidku waa axaadiidta loo deliinsado raxmada ilaahay weynaanteeda subxaana wa tacaala boqol qofood ayuu dilay ilaahayna wuu ka dambidhwuu u dembi dhaafay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxa towbadiisaa towba nasuuxo ahayd towbadiisaa towbadii la aqbalayay ahayd towbadiisaa towbadii jannada gelayay ahayd ma ahayn towbo istihzaa ah ma ahayn towbo jeesjees ah sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu siiyey khayr fara badan wanaag fara badan waxyaabo fara badan oo khayr iyo wanaag ah sidaa darteed malaa'igtii naxariistaa qaadatay fadli ilaahay ayuu jannadiisa ku galay jannada waxaa lagu galaa waa fadli ilaahay balse camal laguma galo camalkana darajooyinka yaa dadka loogu kala rafacaa saasuu markaa ilaahay khayrka iyo wanaagga u siiye subxaana wa tacaala axaadiista loo daliilsaday ka mid tahay baa la yidhi xataa qofka gacan ku dhiiglaha ah haddii ilaahay uu u towba keeno inuu ilaahay ka towba aqbalahayo walow culimmada gobolka mida ay leeyihiin xukunkan waa xukun annaga naga horreeyey ee maha xukunkeennii miman kaana qablakum buu dhahay nebiga say noqotaba walaalayaal marnaba yaan la quusanin ilaahay dembi kastoo la sameeyo waa dhaafaa dembi kastoo qofka uu galo ilaahay khayr iyo wanaag buu siiyaa dembi kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uusan cafinin ma jiro sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiica dhiiga aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo waayo khatar cadiim ah ayaa ku jira qolaa aaminsan inaan ballacafininba sida ilaahay yidhi waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannama khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima intaa waxay tilmaamaysaa inta laysugu daray inay markaa dhib badan tahay say noqotaba intaad badbaadi karto diin islaameed aad iska ilaalin karta iska ilaaliya qofka waxa ugu horeeya qiyaamaha laga xisaabo waa dhiigga buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam qofkii dhiig laga waayo inta kale inuu badbaaday u badan tahay weligaa ha dhiiranin weligaa naf ilaahay qalqay ha ku dhiiranin dilkeeda waayo aadaad bay u dhibaato badan tahay kalarka asagoo ku dheggan buu imaan baa layidhi maalinta qiyaamo rabbow ii aal muxuu ii dilay ilaahayow ii weydii muxuu ii dilay ilaahayow ii weydii muxuu ii dilay xaaladahaasaa markaa imaanaysa saad u badbaado dhiigga aad yaad aad laysaga ilaaliyo weligaa intii aad wax dili lahayd ama dhibaatihii dhiig aad daadin lahayd sabir ee albaabka uga deg qofka shaydaanka waa u qurxiyaa fatawacad lahu nafsuhu qabla aqiihi faqatalahu faasbaxa min annaadimiin asbaxa min alkhaasiriin buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala shaydaanka u siineeyey u qurxiyey laba qofood maxay ku dagaalameen lacag xisaab baa dhex martay wax yar baa la qaldamay bastooladaa lasoo qaatay madaxaa lagu dhuftay hadday u badato waa kun doolar ama shan iyo toban laba waxar ah yaa nin ninka dilay waxarteeda seed u dili kartaa halkaa jeegadu gub uga dhuftay kii waa dhintay waa waxar cadaab aad ku gasho dhib dhibaato fara badan bay markaa leedahay rabbi aan ka cabsana subxaana wa tacaala dhiigga inta layska ilaalin kara ha layska ilaaliyo intii laga fogaan kara ha laga fogaado ilaahay subxaana wa tacaala naf uu khalqaday qofka ku dhiiranaya ee goynahaya qof sahlan markaa ma aha sidaa darteed ninkani ilaahay ayaa barwaaqo iyo nimco siiyey naxariistii ilaahay ballaarnaanteedana dhihi mayno boqol buuba dilaye maxaa loo cajano loo gelinayaa ilaahay raxmadiisa wasicat kula shay weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii towbada axaadiisyo kale oo kasii cajaa'ib badan baa noo imaan doonaa ilahayse waxaan ka baryaynaa inuu xaqa na waafajiyo diintiisa nagu sugo uma taacada alle ku dadaasho naga dhigo towbada iyo towfiiqdana ilaahay hana waafajiyo subxaana wa tacaala towbada qofkii la gefiyo waa qof khasaaray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax badanna ka baryaynaa inuu nagu arsuqo towbo nasuuxa ah towbo khaalis ah towbo alla dartii loola jeedo towbadii jannada lagu geli lahaa inuu ilaahayna waafajiyo subxaana wa tacaala gacmaheennana uu ka celiyo daadin la daadiyo dhiiga bini aadamkan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala zaman waxaa imaan doonta qofka la dilayna uusan ogeyn suu rasuulku tilmaamay sababtii loo dilay kii wax dilayna uusan ogeyn sababtii wax u dilay kalkalyowm sida maanta taaloo kale kii la dilayna ma yaqaana sababtii loo dilay kii wax dilayna ma yaqaana sababtuu markaa u dilay heerkaa marka adduunku uu gaarana waa heer towba iyo khayrkii wanaagga loo cararo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam